slى اllah wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii sagaal iyo tobnaad ee ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa cumar bnu yaxya bn cabdiljabaar raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa addarsu اlأwal aلsanaة اlأulى min alhijra mujaladkii labaad darsigiisa koobaad ayuu ka bilaabanayaa addarsu alawalu darsiga koobaad asanatu aluulaa sanadkii koobaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan weeye wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo sanadkii koobaad oo hijrada ka tirsan maxaa dhacay oo isbedelay axkaam maxaa soo cusboonaaday dhowr qodob buu halkan ku sheegay ciwaanka kow binaau lmasjidi masaajidkii dhisidiisa masjidkii ashariifi ee wanaagsanaa masaajidkii nabiga dhisidiisa kow labo bad-ul aadaani adinka bilaabashadiisa saddex adaanu fajri ramadaana bisha ramadaan salaadeeda subax adinkeeda afar adaanu ljumcati jumcada adinkeeda afartaa qodob oo dee afartuba masaajidka ay la xiriiraan ayuu sanadkii koowaad dhacay buu leeyihi kow masaajidkii nebigaa la dhisay labo adinkii baa bilowday saddex salaada ramadaan adinkeeda see loo adimayey afar salaada jumcada afartaa qodob oo afartuba dee saddex masaajidkii iyo saddex ah xiriir lale ay tahay ayuu halkan kaga waramaya fi sanati luulaa sanadkii koowaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan banaa wuxuu dhisay alrasuulu rasuulku masjidahu masaajidkiisa ashariifa ee wanaagsan waqad camila wuu shaqeeyey fiihi fii binaa'ihi masaajidka dhisidiisa binafsihi laftirkiisaa ka shaqeeyay nebiga sala allahu calayhi wasalam liyuraqiba suu u jeclaysiiyo almuslimiina muslimiinta fil camali waxqabadka iyo shaqada lambar labo wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda ayaa shurica la jideeyey al adaanu adinka liyunabiha suu u baraarujiyo addinku al kaafila qofka moog wayudakira uu u xasuusiyo assaahiya midka halmaansan liyakuuna suu u ahaado alijtimaacu kulanku caaman mid bulshadoo dhan ay isu timaado ama raggoo dhani saddex wasaada bilaalun bilaal baa wuxuu kordhiye fii adaani subxi salaada subax adinkeeda assalaatu salaada ayaa khayrun ka fiican min annowmi hurdada maratayni laba jeer in la yidhaahdo fa waafaqa wuu ku waafaqay oo ogolaaday calayhaa kelimaadka siyaadintooda alrasuulu rasuulku sala allahu allaha ammaano calayhi nebiga dushiisao wasalama allaha badbaadiye lamber afar wa kaana wuxuu ahaa alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ya-muru mid fara fii fajri ramadaana bisha ramadaan salaadeeda subax biadaanayni laba adin awaluhumaa midkooda koobaad yunabbahu waa lagu baraarujinayaa bihi asaga alghaafiluuna kuwa moog xataa yatanabahuu say ugu baraarugaan lisaxuuri saxuurta wathaaniya adinka labaadna lisalaati salaada ayaa loogu talagalay lambar shan wa kaana wuxuu ahaa adaanu ljumcati jumcada adinkeedu waaxidan hal hal xab buu ahaa min cahdi rasuuli waqtigii rasuulka laga soo bilaabo sala allahu calayhi wasalama ilaa khilaafati abibakrin ilaa xilligii abibakar laga soo gaaro iyo wa cumara cumar awaluhu waktiga ugu horeeya idaa goortii bay ahayd jalasa uu fadhiisto alimaamu imaamku cala almimbari mimbarka dushi wa kaana wuxuuna ahaa calaa baabilmasjidi masaajidka albaabkiisu adinkaasu ka dhici jiray wasaada cuhmaanu waa lambarka lixaade cuhmaan baa wuxuu kordhiyey radiallaahu allaha ka raali noqday canhu xaggiisa al adaana adinkii athaaniya ee labaad bisababi kahrati nnaasi dadka badnaantooda sababkeeda musanifku wuxuu ku bilaabay sanadkii koobaad oo nebigu u yimid ba howlihii ugu horreeyey uu qabtay waxaa ka mid ah inuu nebigu masaajidka dhisay sala allahu calayhi wasalama masaajidka dhisidiisu waa arrin muhim ah dadka muslimiinta ahi markay magaalo degayaan ama meel ay rabaan inay aasaasaan kow inay masaajid ka sameeyaan masaajidka nebigu wuxuu ahaa masaajid salaada lagu tukado keliya ma ahayn kow wuxuu ahaa meel lagu cibaadaysto hadday salaada noqoto ictikaafka hadday noqoto qur-aan akhriska hadday noqoto khudbada hadday noqoto meel lagu cibaadaysta ayuu ahaa waa qodobka koowaad qodobka labaad masaajidka nebigu wuxuu ahaa ragga ducafada ahee magaalada qariibka ku ahee soo hijrooday ee maka ka yimid ee waxba haysan guri walaalkooda ay degaan iyo hanti ay meesha ku leeyihiinna aysan jirin fuqaradan oo waxba haysan meeshay degaan buu ahaan jiray asxaabu sufaa loo aqoon jiray waa qodobka labaad mararka qaarkood waxaa dhacaysay qodobka saddexaad haweenka xataa qeyb ka mid ihi inay masaajidka teendha ka dhex dhistaanoo ay dhex degaan oo qaarkood xataa masaajidka ay ka shaqeeyaan sida gabar ay samayn jirto oo kaleeto afar waxaa imaanaysay masaajidku inuu ahaa makaan iyo meel dadka wax lagu baro oo un bulshada looga faa'iideeyo hadday muxaadarooyinka noqoto casharo la siinayo hadday noqoto khudabka hadday noqoto loo khudbaynayo jumcada masaajidku waxay ahayd meel dadka wax lagu baro in hadda masaajidii dadku ay ka fogaadaan waxbarashadii wax lagu baranayay oo macaahid iyo iskuulaad iyo madaaris gooniyaho wax lagu barta keliya loo tafaruqo masaajiddiina la cidleeyaay waxay ka hor imaanaysaa dadka aqoontoodii diineed inay kororto marka masaajidku wuxuu ahaa meesha dadka wax lagu bara ayay ahaan jirtay meelaha kalena waa lagu baran karaa lakiin masaajidkan la cidleeyo unbaa khalada shan masaajidku wuxuu ahaa meel lagu gabyo gabayga lagu tiriyo saaska nebiga sal alla alay wasalam gabaygaasoo aan ahayn gabay cay ah oo dad lagu xadgudbayo gaaladu markay nebiga soo weeraraan oo gabay usoo tiriyaan nebigu ma gebi jirin rag aada u gabyoo gabayga yaqaana iyo suugaanta oo xasaan ibnu thaabit uu ka mid yahay ayaa inta masaajidka nebiga mimbar loo dhigo baa nebigu odhan jiray haye tiri gabayga nebiga u maqlaya sal alay wasalam weerar gaaladu inaga dhici markaasaa gabay laga tirin jira marka gabay iyo buraanbur iyo afarey iyo wax la mid masaajidka in laga tiriyo oo waxbarashada looga hadlayo caafimaadka looga hadlayo wacyigelinta ummadda looga hadlahayo diinta ilaahay looga hadlayo nebiga lagu ammaanayo wax ceeba ma leh ha wax ceeba ma leh waa ilaahay wuxuu bixiyo hibe ah ummaddana wax looga taro faa'iiday ka mid taha toddoba waxaa ka mid ah masaajidku wuxuu ahaan jiray meesha dadka xanuunsan ee dhaawacyadu soo gaareen ee halganka iyo jihaadka kusoo dhaawacmay lagu baxnaaniyo oo lagu daryeelo masaajidkuu ahaan jiray isbitaal gooniyahoo nabiga udhisan ma jirin sal la alay slam saxaabi qaaliyaa dhaawacmay masaajidkaa teendha looga dhex dhisay ugu dambaytiina meeshuu ku dhintay meeshuu ku dhintay marka dadka xanuunsan meesha lagu cilaajiyo oo lagu daaweeyo oo lagu daryeelo oo lagu baxnaaniyana masaajidka nebigu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam sideed masaajidku wuxuu ahaa masaajid lagu qaabilo oo lagaga hortago oo lagu soo dhoweeyo dadka wufuudda wafdiga iyo socotada dowladaha kale ka imaanaya dad baa imaanaya qabaail bay ka imaanayaan dowlado kale ka imaanayaan xarun madaxtooyeo gooni ah oo nebiga u dhisnayd ma jirin sal alla alay wasalam masaajidkay ugu imaanayaan masaajidkaasuu nebigu ku qaabilaya kula sheekaysanaya wixii xooga lagu kala ware lagula kala wareegaya sagaalaad wuxuu ahaa masaajidka nebigu sala allahu calayhi wasalama masaajid marka jihaad la aadayo ciidamo la dirayo meesha ciidamada laga diro oo ay ka dhaqaajiyaan oo ay ka ambaqaadaan masaajidkuu ahaan jiri xarumo milatari oo gooni u ah ciidamadu ay lahaayeen maysi jirin masaajidkaasuu nebigu ciidankiisa ku kala shaandhin jiray sala allahu caleyhi waalihi wasalama wuxuu ahaa masaajidku qodobka tobnaad meel ay muslimiintu kula kulmaan nebigooda suuban sala allahu caleyhi wasalama dad badan oo waxaa laga yaabaa gurigiisa aan soo gaari karin inay tahay lakiin masaajidka ummadda u udhexeeya dadku inay nebiga ugu yimaadaan kooda reemiyiga kooda reer magaalka kooda meelsha fog degan kooda meesha dhow degan masaajidkii nebigaasaha inta loo wada yimaado baa looga wada faaideysanaya mararka qaarkood masaajidku wuxuu ahaa dadkaa degan baa xataa wax ku cuni jiray meel wax lagu cuno oo masaajidkii wax lagu cuno ayuu ahaan jiray iyadoo nadaafadii masaajidkana la ilaalinaya inay dadku wax ku cunaan oo seexdaan iyo lama diidana marka masaajid uun salaad keliya loo tukada ma ahayne arrimo aada u muhima ayuu masaajidku hayay nebiga sal alla alay wasalam haddana waxaa muhim ah masaajidda muslimiintu inay noqdaan masaajid ummadda masaalixdeeda u adeegti a noqon masaajid shakhsiyaad ay ku shaqaystaan waxaa kaloo muhima ah runtii soomaalidu ku ammaanan yihiin meel kastoo adduunka ay degaan oo ay tagaan waxyaalaha ay ku socan yihin waxaa ka mid a ah masaajid iyo dugsiyaal inay aasaasaan noloshaada intaad nooshahay inaad noqotid ruux masaajidda ilaahay kaalmeeya oo masaajidda dhisa oo madaarista qur-aanka dhisa oo goobaha waxbarashada taageera oo caafimaadkii isbitaalkii ummadda horumarkooda ka shaqeeya iskuda intaad noosha masaajidkii haddii la dhisay nabiyullaahi maxamed asagoo nebiga ummadda ah oo ugu sareeya oo heli kara inuu iska fariisto yidhaha shaqeeya idinku anugu nebi baan ahay muusan samayn dhagaxaantuu wax ka soo gurayey qoryuhuu wax ka soo jarayey geeduhuu wax ka keenayey intaa wuxuu sidaa u samaynayay muslimiintu rabaa inuu shaqada jeclaysiiyo oo haddii madaarista iyo masaajidda laga shaqaynayo aduguna qaybtaada ka qaba waxaa tiraada iskaa wax u qabso ajar baan ilaahay kaga raadinaya waxaan samee qodobka labaad wuxuu ahaa adinkii baa la sharciyey oo loogu talagalay muslimiintu inay masaajidka isugu yimaadaan oo kulankoodu caam iyo mid guud ahaaneed uu noqdo dad badan oo salaada halmaansanaayo moogaana markay adinka maqlaan ay salaada kusoo yaacaan halkaa musanifku uu yihi wa fiiha shurica aladaanu lambar baa hoos ku qoran ma ujeedaan lamarka wuxuu tilmaamayaa istashaara rasuulu rasuulku wuxuu kala tashaday asxaabahu asxaabtii fii maa waxa yafcalu uu samaynayo maidin wada qoraya nuskadan akhrinayo wixii ka bedelaan dadkay u qoranyihin hay ugu baraarujiyeen maxaan ka samaynaa adinka ayuu kala tashaday idaa goortii aadana aana uu soo dhowaado dheh idaa goortii aana uu soo dhowaado awaanu salaati salaadda waktigeedu markuu soo dhawaado maxaynu dadka ku ogeysaynaa waktiga salaadda in la gaaray faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi narfacu raayatan narfacu waxaan kor u qaadaynaa raayatan bandiirad iyo calan calan baan taaganaynaa dowladaha calankoodao kale soo dowladdan kenya calankee soomad arag marka tusaale ahaan calan baan taaganaynaa bandiirad ah oo la wareejiyo oo ku tusinaya salaaddii in la gaaray waa kow wa qaala aakharuuna kuwo kalena waxay yidhaahdeen nushcilu waxaan shidaynaa daara naaran dab calaa murtafaci lhidaab hadaab meelaha sare dushooda ayaan dab ka shidaynaa dabkaasoo ku tusinaya waqtigii salaada in la gaaray waa labo wa ashaara alxamdu lilah yahdikum wa ashaara aakharuuna kuwo kalena waxay ku taliyeen bibuuqin buun in la afuufo wax in laga dhawaajiyo kamaa tafcalu sidaa ay samayso alyahuudu yahuud wa ashaara kuwo kalena wa ashaara bacduhum qaarkoodna waxay ku taliyeen binaaquusi firimbi iyo wax la garaaco ka nasaara sida kristaaga kaleeto in durbaan iyo wax la tumo waxun la gargaraaco wa ashaara bacduhum qaarkoodna waxay ku taliyeen binnidaai in la adimo nin walba intaas nin walba fikrad buu keena falam yuwaafiq kumuusan waafaqin oo kuma raacin alrasuulu rasuulku ilaa cala ara'yi ra'yigii alakhiiri ugu dambeeyey maahan oo muxuu ahaa in la adimo wa kaana wuxuu ahaa axadulmunaadiyiina kuwii dhawaaqayay mid ka mida bihi adinka ku dhawaaqayay cabdallaahi bna zaydin ibn cabdirabih ninkaasu ah fa baynamaa waqti huwa asagu bayna naa'imi qof hurda iyo walyaqdaani qof soo jeeda oo u dhexeeyo asagoo hurda id waqtigaasaa carada waxaa u bandhigay lahu asaga shaksun shaksi baa wuxuu usoo bandhigay adinka waa riyo isagoo hurda wuxuu ku riyooday adin loo bandhigayo wa callamahu wuxuuna baray al adaana adinka falamaa goortii intabaha uu soo baraarugoo soo toosay akhbara arasuula rasuulka ayuu u sheegay sala allahu calayhi wasalama bi haadihi tan alru'ya ee manaamka ah nabi allow manaamkaasaan arkay buu fa qaala rasuulku wuxuu yidhi innahaa iyadu la ru'yaa xaqin waa riyo dhab ah wa amarahu nebigu wuxuu faray an yulaqina cabdullaahi inuu u laqimo u yeeriyo hu adinka bilaalan bilaal oo wixii bilaal baa kaa cod dheereh adinka adaa ku riyooday laakiin bilaal u yeeri walamaa goortii samica uu maqlay hu adinkii cumar ibnu lkhadaab cumarkii ina khadaabhabaama wuxuu maqlay adin yeeraya qaala wuxuu ku yidhi lirasuuli rasuulka sal allahu calayhi wasalam wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ra-aytu aniguna waxaan ku riyooday milahu adinkan oo kale aniga laftirkaygu adinkaanoo kalean sidoo kale ku riyooday buui marka adinku saasuu ku bilowday oo in laga wada tashado nebigu uu yihi maxaynu dadka salaada ugu yeeraa markii dambeetana ilaahay waxyi uu ka soo dejiyey riyadiina waxygaasu u tasdiiqiyey uu rumeeyey qodobka saddexaad bilaal baa salaada subax adinkeeda wuxuu ku siyaadiyey asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm wax bilaal iska keensaday maahane nabi maxamed baa ogolaaday sala allahu alayh wasalam maratayni laba jeer maratayni laba jeer waxaa loola jeedaa laba jeer baad ku dhawaaqeen asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm baad odhanaysaa ayib taasi marka waa mid oday baan arkaada kahor ku adimaya asalaatu khayru min ajiif ku hay salaadaa ka khayr badan jiifka soomaaliyeed marka waa carabigaasa lagu adimaya carabiga ayaa lagu hadibaya taasina waa qodob marka salaada adinkeedee lagula imaanaya culimmada qaar ka mida ah waxay leeyihiin adinka hore ee salaada subax ayaa lala imaan soo laba adin lama adimo kan horea lala imaan qolyalo waxay leeyihiin adinka dambe baa asalaatu ah khayru min anoomta la gelinayaa kaa dambe aniga ila xoog badan laakiin waa labada madhabba way jiraan rasuulkuna waa ku waafaqay sal alla alay wasalam rasuulku wuxuu ahaa salaada subax mid fara laba adin laba adin ayuu fari jiray oo bisha rabadaan ah adinka hore waxaa loogu talagalay inay dadku suxuurta ugu diyaar garoobaan adinka dambena waxaa loogu talagalay dee waaba kii salaadaba salaada jumcadu waxay lahaan jirtay hal adin oo keli ah goormay bilaaban jirtay marka khadiibku inta masaajidka soo galo mimbarka uu ku fariisto assalaamu calaykum yidhaahdo markaa kabacdiba adinku bilaaban jiray waxaana laga adimi jiray masaajka banaankiisa lanna masaajku microform ma lahayn gudihiisa haddaad ka adintay cid ku maqli mayso marka banaankiisa masaajkii albaabka aha intuu muadinku istaago bilaal buu halkaa ka adimi jiray waktigii nebiga iyo waktigii cumar iyo waktigii abuubakarba sidaasay hawshu ahayd markii waktigii cuhmaan la gaaray oo magaaladii ay badatay oo ballaaratay oo muslimiintii tiro bateen buu adin labaad kordhiyey oo salaada waktigeedii oo la gaarinba lasii adimayo adu watigii salaaddu markuu soo dhawaado lasii adimayo dadka la ogeysiinayo halkaa hoose lambar buu ii qabtay walamaa tawallaa hishaam ibnu cabdilmelik hishaam ibnu cabdilmelik markuu xilka qabtay jacala al adaana adinkiiba wuxuu ka yeelay bayna yaday lkhadiibi khadiibka hortiisa fa huwa bidcatun waa bidco laa macnaa lahaa wax macnaa uma sugnaan idil adaanu adinku nidaa-un waa salaad waa dhawaaqid ila salaati dadka salaada loogu dhawaaqayo waman ruuxii kaana ahaaday khaarij almasjidi masaajidka banaankiisa laa yasmacu hada nidaa adinkan maqli maayo waxaan u fahmay inuu ula jeedo salaadii oon wakhtigeeduba soo dhaweyn in lasii adimo ayuu soo kordhiyey taas iyadaana waxdal kuma jirtuu leeyahy ayib fi sanati luulaa fi sanati sanadkii dhexdiisa aluulaa ee koowaad oo min alhijrati hijrada ka mida banaa wuu dhisay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama masjidahu masaajidkiisa ashariifa ee wanaagsan qorshahaaga noloshaada ha ka mid noqoto inaad niyeysan tahay ilaahay hadduu wax ku siiya inaad masaajidda ilaahay dhisti dhis masaajidda lacag ku bix fangaree aimada mu-adimiinta noloshooda kafaalaqaad ilahay dhaqaala hadduu ku siiyo ilaahay baa kugu xifdinayo xanuunada xun kaaga xifdinayo sadaqa jaariya kuu noqon intaad nooshahay iyo intaad dhimatayba waqad camila wuu shaqeeyey fiihi masaajidka dhismihiisa dhexdiisa binafsihi naftiisi binafsihi waa la faham soo asagaa shaqada wax ka hayay wey liyuragiba xataa intaan rasuulka laga dhigin ka hora masaajidka waxbuu ka dhisi jira waa soo mara mujaladka koobaadaan kusoo mara ma xasusataa inuu xajaru aswadka iyo wax ka saaray meesha soo ma xasusataa waxbuu ka dhisaya hawsha liyuragiba suu u jeclaysiiyo almuslimiina muslimiinta fi camali shaqada inay shaqeeyaanoo wax qabtaan lambar labo wa fiiha sanadkaa dhexdeeda shurica la jideeyey al aladaanu adinka liyunabiha suu adinku u baraarujiye alkhaafila midka moogo wayudakira uu xasuusiyo assaahiya midka halmaamay liyakuuna suu ahaado alijtimaacu kulanku caaman mid caamahoo ummadoo dhan ay isu yimaadaan oo laga wada faa'iidaysto lambar saddex wazaada bilaalun bilaal baa wuxuu kordhiyey fii adaani subxi subaxa adinkiisa asalaatu salaada ayaa khayrun ka fiican mina nowmi hurdada sababtu waxa weeye salaada ajarka laga helayaay weligii waa jiraya waaqi bu noqon laakiin hurdada raaxadaad ka heshay isla markaba waa ku dhaafaysaa maratayni laba jeer buu kusoo celin jiray fa waafaqa wuu ku raacay calayhaa kelmaddaa ziyaadinteeda alrasuulu rasuulku sala allahu allah unaxariisto calayhi dushiisa wasalama allaha badbaadiye sala allahu allah ammaano iyo sala allahu allah unaxariisto naxariisto labaduba waa sax lambar afar wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ya-muru mid fara fii fajri ramadaana bisha ramadaan salaadeeda subax biaadaanayni laba adin awalahuma awaluhumaa kooda koobaad yunabahu waxaa lagu baraarujin jiray bihi asaga alkhaafiluuna kuwa halmaansan xataa yatanabbahuu say ugu baraarugaan lisaxuuri saxuurta wathaaniya adinka labaadna lisalaati salaada iska lahayd oo loogu talagalay wa kaana wuxuu ahaa adaanu ljumcati jumcada adinkeedu waaxidan hal adin buu ahaa waa sida hadda masaajida aan ka samayno min cahdi rasuuli rasuulka waktigiisii ilaa khilaafati abibakrin bakrin abubakar khilaafadiisii iyo wa cumaro cumar waktigiisii awaluhu qeybtii ugu horeysay masaajidka macnaha wuxuu ula jeedaa awaluhu adinka marka ugu horeysana idaa goortii weeye ayuu ahaa jalasa uu fariisto alimaamu imaamku cala almimbari mimbarka markuu mimbarka ku dul fadhiisto wa kaana wuxuuna ahaa adinku calaa baabilmasjidi masaajidka albaabkiisa mid ka dhaca ayuu ahaa wazaada cuhmaanu cuhmaan baa wuxuu kordhiyey radia allaahu canhu aladaana adinka athaaniya ee labaad bisababi kahrati nnaasi dadka batay sababkooda ama dadka badidooda as'ila su-aalo mataa goormuu banaa dhisay alrasuulu rasuulku masjidahu masaajidkiisa fi sanati اluulaa min alhijra mataa goormaa shurica la jideeyay aladaanu adinka sana luulaa maadaa maxay buu zaada kordhiyey bilaalun bilaal fii adaani subxi salaada subax adinkeeda bimaadaa maxaybuu kaana ahaa yamuru mid fara ar rasuulku fii fajri ramadaana bisha ramadaan salaadeeda subax kayfa sidee buu kaana ahaa adaanu ljumcati jumcada adinkeedu man zaada yaa kordhiyey al adaana adinka athaaniya ee labaad cumaan baa kordhiyey adarsu thaani casharka labaad yahuudu lmadiinati madiine yahuuddeedii kow cadaawatuhum colnimaday u qabeen lilmuslimiina muslimiinta labo ikhbaaruhum ka waramidooda yuhuudda ka warantay can irasuuli rasuulka ay ka sii warameen qabla bicihi qabla bachihi intaan lasoo saarin ka hor munaafiqu lmadiinati madiina munaafiqiintoodii mucaahadatu lyahuudi yahuud la ballankoodii musanifku meeshaan wuxuu kaga hadlayaa dhowr qodob qodobka koobaad waxaa weeye cadaawat lyahuud waa lambar kow qolyaha yuhuudeed inay ahaayeen qolyo muslimiinta nicib qodobka labaad ikhbaaruhum can irasuuli qabla bacthi intaa rasuulkaba lasoo dirin soo saddex iyo toban sana maka muusan soo joogino hadda sanadkii koobaad oo hijriga haddana ma aha intaaban lasoo dirin ka hor yuhuuddu ahlu kitaab ahayna kitaabtooda waxaa ku qoran jiray hadhow waxaa lasoo saari doonaa nebi magaciisa waxaa la yihahdaa maxamed qoyskiisu waa carab meesha laga soo saari doonaa waa mako intii o dhan way hayeen kitaabtooda ku qoray ayagaa dadka usii sheegi jiro waxay odhan jireen waa dhow baa nabi lasoo saaraya qodobkaasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad munaafiqu madiinati madiino qolyo munaafiqiin oo joogay oo dhib badnaa waa dad muslimiin afka ka sheeganaya islaamnimo qalbigana gaalo ka ah qodobka afraad oo ugu dambeeya ciwaanadan waxaa weeye mucaahadatlyahuud nabigu magaaladii madiine markuu yimid waxaa degan muslimiin kow gaalo mushrikiin ah labo kuwo yahuud ah saddex kuwa munaafiqiin oo afkana islaamnimo ka sheegtay qalbigana gaalo ka ah. intuba way deganaayeen qolyihii marka yuhuud oo meesha deganaayo saddex qabiil ahaa banu qaynuqaac iyo banu qurayda iyo banu nadiir loo yaqaano waan arki doonaa magaalada deganaa heshiis buu gala magaaladan aan wada degannahay amnigeeda aan ka wada shaqayno muslimiintana ha ku xadgudbinina idinkana dhib la idin geysan maayo cid aan dagaal kula jirnana ha noo soo raacinin oo cadowga ayaga ha soo raacinina arrimaha noocaasa ah ayuu nebigu heshiis kula galay marka intaasba marka musanifku meesha waa kaga hadlaya u fiirsa marka yahuudu lmadiinati madiine yahuuddeedii cadaawatuhum colnimaday u qabeen iyo nacaybkooda lilmuslimiina muslimiinta ikhbaaruhum ka warramidooda yaa ka warramaya yahuud maxay ka warramayaan can irasuuli rasuulkay warbixin kasii dhiibeen qabla bacdihi intaan la soo saarin ka hor bay waxay yidhahdeen rasuul baa la soo saari doonaa munaafiqu lmadiinati madiina munaafiqiinteedii mucaahadat lyahuudi yahuud ballantii lala galay kabacdi way ka bixi doonaan saddexda qabiil boqolba mar bay ka baxdo la lala dagaalamo la cayriy lamaa goortii ra-at ay aragtay yahuudu lmadiinati madiine yahuuddii deganayd intishaara alislaam islaamku inuu faafay oo meel walba galay islaamka min ay arkeen fiiha magaalada dhexdeeda adharuu waxay muujiyeen alcadaawata nicayb lilmuslimiina muslimiinta ay u muujiyeen inay nacib yihiin ayay u muujiyeen wa akhaduu waxay bilaabeen waa munaafiq yuhuuddii yejtahiduuna inay ku dadaalayaan fii raddihim muslimiinta celintooda can ilislaami islaamka ay ka celiyaan qofkii soo islaami lahaaba waxay ku odhanayaan war annagaa naqaana diintaanu diin fiican maha ha isku soo geli kii islaam oo diinta galana waxay leeyihiin war annaga ka aqoon badan oo diintan mararka qaarkood xataa waxay samaynayaan intay masaajka yimaadaan oo nabiga u yimaan bale tawxiidkan waa islaaminaya laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullah salaadda duhur bay tukanayaan casarkii markii la gaali lahay waa ka baxna diintii war maxaad uga baxdeen waa soo fiirno waxaan ogaana diin fiican ahayn intay tashadeen oo shir jaraa-id galeen ba xataa sidaa leeyihi aaminuu wajha nahaari wakfuruu aakhirahu gelinka hore moxamed rumeeya galabkii marka la gaarana ku gaalooba maxaa dhacay waxay rabaan qofkii diinta soo geli lahaa inay yidhahdaan war annagaa soo aragnay annaga maana weydiisi waanu galay diintan diin fiican maha waana ka soo noqono kuwii ku jirayna markay arkaan nimankii yuhuuddahay aqoonyahanka aqoon ahaayo dadka ugu aqoon badnaayo diinta inta gale ka baxay waxay leeyihiin wallaahi diintani hadday fiicnaan lahayd yahuudiba kama baxdeenba marka in la isaga tagaa munaasab marka siyaasad noocaasay degeen siyaasad noocaasa ayay degeen wa kaanuu lamber labo waxay ahaayeen lamber labo wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu hadda ka hor yukhbiruuna kuwii u sheega carab almadiinati madiine carabtii deganayd bay waxay u sheegi jireen binebiyi nebi nebigaasoo yubcahu lasoo saari doono nebigaasoo qad qaruba uu dhowaaday zamaanuhu wakhtigiisu soo ma jeedaan intaa nebigaba lasoo dirin bay dadkii madiine deganaa waxay ku ohan jireen waa dhow nebi baa lasoo saari doonaa wakhtigiisina waa xaadir falamaa goortii bucitha nebigii lasoo diray soo horey umaysa soo sheegin in lasoo dirahayo markii lasoo diray maxaa la raba inay rumeeyaan markii lasoo diray istacdama waxay weynaysteen oo wax weyn la noqday ru'asaa'uhum yuhuudda madaxdoodii an yakuuna inuu ahaado annabiyu nebigu min alcarabi carab diintani diinaan rumayn karra maha yidhah sababtoo ah ambiyadu weligood carab ma noqon jirin weligood nebi carabeed lama argo nebi moxamed ka horreeyey sal alla alayh wasalam nebi ismaaciil buu asaguna ku abtirsanayay khalaas inta kale ambiyadu reer bani israa'iil bay ahaayeen nebi moxamed nebi ismaaciil wixii xagga ka xigoo kale ambiyada ilaahay o dhan intii kale oo nebi ka dambeysay ibraahim ka dambeysay waxaan ka wadaa yacquub ka dambeysay reer bani israiil bah marka waxay leeyihiin waktigii nebigu uu soo bixi lahaa waa la jooga laakiin waxaa la rabay inuu annaga naga soo baxo qoyskayaga ee uusan qolyahan carbeed ka soo bixin nabinimada ma ayaga u taliya ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxariista ilahay miyay qaybin karaan waa maya ruuxuu rabo ilahay nebi ka dhigayaa dadka ka dooranaya ayagii mar hadday arrinkaa wax weyn u arkeen lambar one wan ma hoos misdaaquhu arrinka waxaa u rumaynayo ku tusinaya qowluhu tacaala ilahi hadalkiisa walamaa goortii jaa-a uu u yimid hum yahuudi kitaabun kitaab kitaabkaasoo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa wixii macahum la jirankooda ahaa waxay ayagu haysteen oo diin ahaayo xaq ahaa kitaabkan wuxuu leeya waa sax waa saxantii wixii axkaama uu ka hadlayo towxiidana kitaabka uu ka hadlaya wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu kitaabkan intaan la soo dejin oo nebi maxamed lasoo dirin ka hor yastaftixuuna kuwii gargaar ku dalbada cala aladiina kuwii dushooda kafaruu gaaloobay markay ayaga iyo carabta gaaladaah ba waxay odhan jireen waxaa soo bixi doona waa dhow nebi nebigaasaanu raaci doona haddaan yuhuud nahay oo rumayn doona markaasaan idinka carabta nag idinka dhigi doona bay odhan jireen ilaahu nebigaa aad soo diraysid waxaa weeyaan ilaahii nabigaa soo dirahyayu qolyahan aan ka adkaano saasay odhan jiray haddii nebigii lasoo diray soore rumayaan lama rabin falamaa goortii jaa-a uu yimid hum ayaga maa shay carafuu ay garteen oo nabi maxamed ah kafaruu way ku gaaloobeen bihi asaga war waa nebigaa sheegaysana waa kana maya fa lacnatullaahi ilaahay naxariistiisoo laga durjiyo calal kaafiriina kuwa gaaloobay dushooda ha aato lacnad alle kuwa ha ku dhacdaa leh ayib lamber saddex wakaana wuxuu ahaa wakaana waxay ahaayeen yusaaciduhum inay ku taageeraan calaa camalihim shaqadooda haadaa eh kan ah shaqadan xunoo muslimiinta ay necib yihiin yuhuuddu waxaa ku taageeri jiray jamaacatun koox oo munaafiquuna uurka gaallo ah oo min carabi almadiinati madiine carabteeda ka mid ah yar-asuhum waxaa madax u ahaa cabdullaahi bnu ubay ibnu salool cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool baana madax u ahaa ninkaas falamaa goortii ra-aa uu arkay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama minhum yahuud xaggooda daalika arrinkaas dhibkan ay wadaan markuu nebigu arkay caqada wuxuu guntay macahum la jirankooda cahdan ballan ballan buu la gala calaa anlaa yu-duuhu rasuulka inaysan dhibin walaa yuxaariba uusan la dagaalamin nebiguna hum ayaga walaa yatacarada uusan u banbixin lidiinihim diintooda ama almunaafiquuna qolyaha munaafiqiinta ah fa kaana wuxuu ahaa nebigu yaqbalu mid ka aqbala minhum ayaga xaggooda maa wixii dahara muuqda wixii xumaataho ay muujistaan ama islaam wuu ka aqbali jira uu kula dhaqmi jira wayatruku wuu ka tegi jiray maa wixii badana qarsoono u qarsoon nebigu waa ka tegi jiray lambar labo haa ulaa'i kuwan almunaafiquuna ee munaafiqiinta kaanuu waxay ahaayeen suusatan bahalla ayay ahaayeen fii jismilmuslimiina muslimiinta jismigooday waxay ku ahaayeen cudur walaakin allaha alla ayaa kafaa ka ilaaliya alrasuula rasuulka sharahum sharkooda wa fadaxa wuxuu fadeexeeyo ceebeeyo kashifay asraarahum waxa u qarsoon wa makaayidahum iyo dhagartooda waxadara wuu ka digay alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam min alitikaali in la isku halleeyo calayhim dushooda wa misdaaqu daalika arrinkaa waxaa kuu rumaynayana qowluhu ilaahay hadalkiisa weeye tacaala sireeya lambarka hoose wa minman dad waxaa ka mid a ah xowlakum hareerihiina ahaaday oo min alacraabi acraabi reemiyi ah munaafiquuna uurka gaalo haddaad reebaadiyennimo iyo munaafiqnimo isku darsatay waa dhibe ma ogta waa reemay waa reemiyii reebaadiya waana munaafiquun wa min ahlilmadiinati ree madiinana waxaa ka mid ah mubtadihii baa xadfanoo munaafiquun ayagana munaafiqiin baa ka mid a ah ree magaalka munaafiqiintaasoo maraaduu u xuub siibtay oo ku madax adkaaday cala nifaaqi urka gaalnimada laa taclamuu ma ogin nebi maxamed hum ayaga naxnu annagaa naclamuhum garanayna ayaddan waxay sheegaysaa nebi maxamed munaafiqiinta inuusan aqoon meelo kalena qur-aanka ilahi wuxuu ku sheegay tacrifuhum bisiimaahum waxaad ku garanaysaa calaamadahoodaad ku garanaysaa tacrifuhum bisiimahum maxaa ka dambeeya ya ilxaafa suurat lfatxina midbaa ilaah ku sheegay fii laxni lqowli may maxaa ka horeeya fii laxni lqowli sheega waxaa ka horeeya ya suuratu maxamed miya ya walatacrifanahum fii laxni lqowli hadal dalab lahoo qariban ayaad ku ogaaneysaa marka tacrifum bisimaha waa mid kaleeto xagga idhigtaas waxaan ka wadaa waa midaan wala tacrifanahum fii laxni lqowli hadal dalab laho khariban ayaad ka dareemaysaa salaquukum bialsinatin xidaad carabo waxa weyaan bir ah ayay idinla dhacayaan muslimiinta waa u daran yihiin calaamadahooda marka nebigu waa yaqaana waxaa la isku waafajin waagi hore nebigu muusan aqoon waagi dambena waa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam waagi dambena sidaas weeyaan qolyihii yahuudeed marka muxuu kula dhaqmay heshiis buu la gala magaalada aan wada degaanaano hana dhibinina annaguna idin dhibi mayno waxba diinta iyada waxaa ka sheeginina khalaas qolyihii munaafiqiintaha soo ma aha maadaamay islaamnimada ku dhawaaqayaan wixii islaamnimaha uga muuqdana wuu kula dhaqmi jiro dee islaamnimo ula dhaqmi jiray hadday dhintaan waa lagu tukan jiray waa la mayri jiray waxa weye muslimiinta ka mid ahaayeen waa la isdhexli jiray waa la isguursan jiray daahirkaa ka muuqda wixii u qarsoonoo qalbiga ugu jirana ilaah u tala saarta subxaana lamaa goortii ra-at ay aragtay lmadiinati madiine yahuuddeedii intishaara alislaami islaamka faafidiisa fiihaa madiine dhexdeeda uu ku faafay adharuu waxay muujiyeen alcadaawata cadaawad ayay u muujiyeen iyo nacayb lilmuslimiina muslimiinta wa akhaduu waxay bilaabeen yejtahiduuna inay ku dadaalayaan fii raddihim muslimiinta inay ka celiyaan can ilislaami islaamka fii raddihim can ilislaami laba macnaa ku fasira soo maxasuutaa qofkii diinta soo galana diintii bay ku dhibayaan waxay waa iska daah ka bax kii soo geli lahaana waa ka hor istaagayaan war diin la geli kara maahe faraha ka qaad ha gelin wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu hadda ka hor hadda goorma intaa nebi moxamedba la soo saareen ka hor yukhbiruuna kuwii u sheega carab almadiinati madiine carabteedii binebiyin nebi ayay u sheegi jireen nebigaasoo yubcahu lasoo saari doono can qurbin can qurbi zamaa nebigaasoo qad qaruba uu dhowaaday zamaanuhu wakhtigiisu wakhtigii lasoo saari lahaa falamaa goortii bucitha rasuulkii lasoo diray istacdama way la weynaatay ruasaau istacdama way weynaysteen ru'asaa'uhu madaxdoodii an yakuuna inuu ahaado annabiyu nebiga lasoo diray min alcarabi carab wallahan annaga carabna hogaaminayn bay yihah nebi noo noqonayn saddex wa kaana wuxuu ahaa yusaaciduhum inay ku taageeraan calaa camalihim shaqadooda haada ee tan ah dhaqankaa xunoo yuhuuddu leeyihin waxaa ku taageeri jiray jamaacatun koox munaafiquuna oo munaafiqiin ah oo min carabilmadiinati madiine carabteeda ka mid ah yar-asuhum waxaana madax u ahaa ra waa madaxweyne waxaa madax u ahaa cabdulaahi ibnu ubay ibna salool munaafiq buu ah waana ku dhinta munaafiqnimadii in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum likulli imri'in minhum maktasaba min alif maxaa ka dambeeyey waladii tawallaa kibrahu waa asaga midda lagu sheegaha been abuurka nebi maxamed lagu been abuurtay oo caaisha lagu been abuurtay oo gurigii nebi maxamed been laga sheegay ninka koobaad oo bilaabay asagu ah marka nin munaafiqu ahaayo nebiga aada u dhibay buu ahaa ninkaasaa madax u ah marka falamaa goortii ra-aa uu arkay ar rasuulku sala allahu caleyh wasalam minhum ayaga xaggooda ayage yahuudda daalika arrinkaasoo dhibka ay wadaan ah caqada wuxuu guntay caqdiga waa guntinta shayga la gunto wuxuu la guntay macahum la jirankooda cahdan ballan ballan bay kala qorteen calaa an laa yuduuhu inaysan rasuulka dhibin walaa yuxaariba asaguna usan la dagaalamin hum ayaga walaa yatacarada uusan u banbixin lidiinihim diintooda diintooda hadda waxay ku khaldan yihin waa la sheegaya laakiin lama aflagaadaynayo ama almunaafiquuna uurka gaalada fa kaana wuxuwaxay ahaa wuxuu nebigu ahaa yaqbalu mid ka aqbala minhum ayaga maa wixii dahara uga muuqda wixii islaamnimaha ay muujisaan wuu ka aqbali jira wayatruku wuu ka tegi jiray maa wixii badana qarsoonaado ilaahay buu u tala saaran jiray as-ilatun su-aalo maadaa maxay bay camilad samaysay alyahuudu yahuud lamaa ra-at markay aragtay intishaara alislaami islaamka faafidiisa fi lmadiinati madiine uu ku faafay bimaadaa maxay bay kaanuu ahaayeen yukhbiruuna kuwii u sheega caraba almadiinati madiine carabtii deganeed min qablu hadda ka hor nebi in la soo diri doono wakhtigiisuna uu soo dhowaaday man ruuxee buu kaana ahaa yusaaciduhum inuu ku taageero calaa camalihim shaqadooda xun oo dhibku wadaan yaa ku taageeri jiray munaafiqiinta ku taageeri jiray oo cabdullahi madaxda u yahay maadaa maxay buu camila sameeyey alrasuulu rasuulku macahum yahuudda la jirankooda ballan buu la gala inaysan ayaguna dhibin asna uusan la dagaalamin khalaas wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin